بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan rawaahu muslim alxadiid alraabic wahalaahuun xadiidkii afar iyo soddonaad marwiyun can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu saxaabiga abu saciid alkhudri la yidhaahdo ayaa laga wariyey allaha ka raadi noqdee qaala inuu yidhi abu saciid samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulkii allah ayaan maqlay yaquulu isagoo odhanay man ra'aa minkum munkara man ra'aa qofkii arko oo minkum idinka muslimiinta idinka midihi munkaran munkar qofkii arkaahi falyugayirhu munkarkaas ha dooriyo oo ha zuuliyo biyadihi gacantiisa ku dooriyo oo ha suuliyo in lam yastadic hadduusan awoodi karin inuu gacanta ku suuliyo oo ku tirtiraahi fa bilisaanihi falyugayirhu bilisaanihi carabkiisa ha ku dooriyo oo ha ku suuliyo hadal ahaan ha ku joojiyo munkarkaasi fa in lam yastadic haddii uusan awoodi karaynin inuu carabka xataa wax ku sajriyo oo munkarkii uu ku reebo fa biqalbihi falyugayirhu munkarkii ha dooriyo biqalbihi qalbigiisa ha ku dooriyo bimacnaa qalbigiisa ha ka naco wadaalika midkaa ayaa wuxuu yahay adcafu liimaani iimaanka midkiisa ugu taagta daran waa kaa weeyaan yacni adcafu liimaan ayuu ku tilmaamay mar haddii qofka uu awoodi waayo darajaadka iimaanka uu leeyahay gacantii uu ku zuulin waayo carabka ku zuulin waayo qalbiga inuu ka nacaahi ayaa waxa weeyaan iimaanka darajooyinkiisa midka ugu hooseeyo weeyaan rawaahu muslimun xadiidkan imaamu muslim ayaa fii saxiixihi kusoo saaray waxaa kaloo xadiidkan wariyey imaamu axmedna fii musnadihi buu ku wariyey waxaa kaloo soo saaray abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ibnu maaja sunanka afarta ahba asxaabu sunan alarbaca waa ay soo saareen xadiidkaasi ibnu xibbaanna xadiidkaasi waa uu tasxiixiyey xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii munkar arkaa oo idinka idinka midihi munkarkaas gacantiisa ku dooriyo marka marka ugu horeyso waxa weeye man ra'aa baa la yidhi waa qofka arka weeyaan munkar la samaynayo oo shareecada ay inkirtay qofkii arkaa ayaa la amray inuu munkarkaasi suuliyo laakiin hadduusan arkin oo ru'yo meesha aysan jirin oo qofkaa munkarka samaynayaahay mastuur iyo wixiisa uu qarsado warkiisiibuu qarsaday munkarkiisiibuu hoos la galay dadkii ma uusan ku muujininoo lamana arag markaasoo kale in la fatasho oo la baarbaaro shareecadeenna ma ogola munkarkaas in la raarraadiyo lama ogola bal culummadu waxay leeyihiin in derbiyada looga dhaco darashadaha looga soo galo qof wixiisi munkarkiisi meel ku qarsaday waxay noqonaysaa waxay soo gelaysaa fi tajasusi almanhiyi canhu jaajuusnimadii layska reebay ayay soo gelaysaa weeyaan maxaa yeele cabdullahi bn mascuud radi allaahu canhu ayaa waxaa yacni lagu yidhi nin waxaa la arkay khamro intuu soo cabay garkiisa ay ka difqayso khamradii yacni dhibcaheedii baa khamradii baa ka daadanayso markaasaa loo sheegoo layidhi ninkan khamraduu cadaya khamruu caday baa layidhi oo khamradii baa maarata garkiisii dhibcaheedii ka daadanaya markaasuu wuxuu ku yidhi nahaana allahu can tajasusi markuu cadaya miyaad ogeydeen maya ilaahay waa naga reebay tajasuska iyo baarbaarinta waana la ka reebay weyaan munkarka marka la zuulinayo oo ama gacanta lagu zuulinayo ama carabka lagu zuulinayo ama qalbiga laga nacayaahi waa inuu yahay munkarun mujmacun calayhi shay munkarnimadiisa ay ijmaac tahaa la rabaa oo aan laisku khilaafsanayn inaan laisku khilaafsanayn baa la rabaa haddii munkarkaasi uu yahay shay inkaarkiisa ay culummadu isku khilaafsan tahay munkarnimadiisa la isku khilaafsan yahay oo qaarna ay munkar ma aha qaarna ay maya waa munkar la leeyahay waxaa la yidhaahdaa falaa yajibu inkaaruhu calaa man facala qofka samaynayaahi in lagu inkiraahi markaasoo kale waajib ma aha weeyaan xadiidka marka cumuum ahaan duuduub ahaan wuxuuna tusayaa inkaarul munkarka waxaa la yidhahdaa munkarka oo la suuliyo la inkiro la nacaahi inay tahay mar walbaba manuutun bixasabi alqudrati calayhi inuu ku xihan yahay awoodda mar walbaba munkarkaa suulintiisa loo leeyahay ayuu ku xihan yahay qofkii gacan ku suulin karaa gacanuu ku suulinayaa qofkii aanan awoodi karaynina carabka laakiin awoodi kara carabku ku suulinayaa qofkii aanan carabka awoodi karin oo danta aysan gaarsiin karaynin qalbiga ha ka noco sidaasaa la rabaa marka meesha ugu dambayso waxa weeye waa inuu qofka qalbigiisa uu ka nacaa munkarka weeyaan marka qof walbaba waxay ku xiran tahay istidaacadiisa munkarka marka in la yidhaahda gacantaha lagu zuuliyo waa qofka awoodi karo awood u leh weeyaan sida dowladda oo kaleeto dowladda awooday leedahay gacanta ku zuulina waxay munkar aragto sida maalan waalidka oo kale guriga uu aabbaha mas-uulka uu ka yahay waajibaa ka saaranoo ilmihiisii iyo reerkiisa iyo markuu munkar ku arko gacanta inuu ku suuliyo baa la rabaa yacni mas-uuliyaddii adiga aad haysay ciddii aad mas-uulka ka ahayd waa inaad mas-uuliyaddaasi gacanta qofka uu ku suuliyaa munkarkaasi baa la rabaa hadduuna ku suulin karaynin carabku inuu ku suuliyo waxaa la yidhaahdaa carabka waxaa iskale dadka ahlucilmiga culummada munkarka garanaya ama cid kastoo munkarku u caddaatay laakiin waxba gacan ku suulin karaynin inuu yidhahdo war waxaas waa munkar ee halaga joogo inuu carabku yidhaahdo oo uu sheego ayaa la rabaa amaa qalbiga in laga inkiraahi cid walba kulligeed awoodi karto ayaa laga rabaa weeya cid walba kulligeed inkaarulmunkar inay qalbiga ka nacdaa waa laabudda minhu waa laga maarmaan wey wa ilaa hadduusan qalbigiisa munkarkaa la samaynaya uusan ka nicin oo uusan munkarkaas uusan diidin waxay tusaysaa qofkaasi iimaanka inuu qalbigiisa ka tegey iimaanba inuusan ku jirin ayay tusinaysaa weeyaan maxaa yeele munkarka inuu raalli ka yahay ayaa muuqanayso munkarka inuu raalli ka yahaa muuqanaya weyaan inkaarul munkarka oo qalbiga laga inkiraahi waxaa la yidhaahdaa waa fardu caynin calaa kulli muslimin qof kastoo muslima inuu qalbiga ka nacay waxaa weeye waa shay lagama maarmaana waana maaragtay waa fardu cayn qof walba faraday ku tahay waa inaad nacdaa haddiiba iimaan qalbigaada uu ku jiro waa inaad munkarkaasi aada qalbiga ka nacda weeyaan laakiin gacanta iyo carabku waxay ku ig ku xihan yihiin bixasabi alqudra awoodda hadba aada leedahay ayay ku xihan tahay weeyaan waxaana tusinayo xadiid abu daawuud oo fii sunanihi ku warinaayo xadiidka abubakr sidiiq radia allahu canhuna uu nebiga ka warinaayo nabigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min qowmin yucmalu fiihim bilmacaasi uma yaqdiruuna cala an yugayiruu falaa yugayiruu ilaa yuushiku an yacumahum allahu biciqaabi yacni wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad dhexdooda macaasi lagu samaynayaahi ma jiraan oo markaana awood u leh inay munkarkaasi zuuliyaan awood bay u leeyihiin carab gacan bay ku suulin karaan carab bay ku suulin karaan dhexdooda macaasi lagu samaynaya aanan suulinin oo marka ayagoo awoodi kara faraha ka qaado iska daayaahi hadday dad sidaasa ma jiro oo ma dhacayo ilaa hadday arrintaasi dhacdaahi waxay u dhow yihiin dadka noocaas oo kala ihi inuu ilaahay cuquubo ku soo dejiyo cuquuba inuu samada uga soo dejiyo cadaab oo rabbi ku camima ayay u dhow yihiin waa arrin khatara wey marka munkarka hadda xaafadda aanan degannahay ereydan dadka degan xaafadda waxaa laga sheegaa dhalinyaro yar yarahoo xashiishad iyo balaaya ku cabay iyo laga sheegaa awood bay u leeyihiin odayaasha masaajidka joogay dadka xaafadda degan inay ilmaha yararka tawjiihiyaan oo xaqa u sheegaan oo ku soo celiyaan hadday ka joogsan waayaan nin walbaba waalid ila awlaadiibaa dadki dadkii dhalay weeye in ay gacan wax uga qabtaan hadday uga qaban waayaan in culummadii iyo dadka ay la hadlaan wax loo sheego carabka looga sheego haddii wax laga qaban waayana in loo gudbiyo dadka awoodda lahaayee dowladdii iyo wax lamidka wax ka qaban karo leanna waa munkar in xaafadda dhexdeedii xashiishado iyo balaayo lagu dhexabo iyo balaayo lagu sameeyo waa khatar fara badanaa ka imaanaysa weyaan marka masaladaas inkaarulmunkarka waa arrin aad iyo aad u qiimo badan weeye arrin muhiima weye in munkarka la inkiro waxaa lagaga badbaadaa cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala waxaana la rabaa qofka inuusan inkaarulmunkarka uusan uga baqin haybat rajul qof munkarkii aad reebi lahayd macruufkii aad fari lahayd haybad iyo dad aad ka baqayso inaadan darteed uga uga joogsanin baa laraba inaad dad dartood ama aadan maaragtay eh, maxaa la yidhahdaa xishood aadan uga tegin ama cabsi aadan uga tegin baa la rabaa taasoo kale baana laka doonaya maxaa yeele waxaa tusayo arrintaasna xadiidka imaamu axmed fii musnadihi oo ku warinaayo imaam tirmidi ibni maajahba ay warinayaan xadiidu abi saciid alkhudri radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam anahu qaala fii khudbatihi yani xadiidka abu saciid alkhudri ayaa nebiga ka warinaya khudbadiisii muxuu ku yidhi asagoo khudbaynayo alaa laa yamnacana rajulu haybat الnaasi an yaquula bixaqin ida calima wardadow yaynan idinka reebin haybat الnaas dadka cabsidooda aad ka baqaysaan inaadan xaqa sheegin oo aadna dadka xaqa u sheegin yaysan arrintaas haybadaasi cabsidaasi yaynan idinka mancinin riwaayada imaam axmed waxay ku siyaadisaa fainahu laa yuqaribu min ajalin walaa yubaacidu min risqin an yuqaala bixaqin ow yudkara bicaiim yani waxa weeyaan macruufkaas aad farayso munkarka aad sheegayso xaqa aad dadka u caddaynaysaah ajashaada iyo dhimashadaadii ma soo dhowayn karo risiq adiga ilaahay ku siin lahaana kaama fogeynayo xaqaasoo aad sheegtid weeyaan marka wixii jiro waa in la sheego weeyaan oo sida ay tahay loo sheegaa dadka inkaarul munkarkii waxay u qaateen dad badan ka mid ah maalan dowladahoo kale dowladaha muslimka madaxdooda waxaa dhici karta khaladaad inay sameeyaan inkaarul munkarkii marka la rabo ninka culummada ama ninka waacidka ihi inuu inta mumbar ka istaago oo dadkii xukuumaddii ama dowladdii ou caayo iyo madaxdeeda ou caayaay ka mid ma aha manhajkii saxaabada iyo nabiyullaahi moxamed laga soo guuriyey ka mid ma aha bal waxaa naloo sheegay oo nebigu noo sheegay xadiidka abu daawuud ibni maaja iyo tirmidi ay warinayeen xadiid abi saciid wuxuu nebigu yidhi afdal ljihaadi kalimatu xaqin cinda sulطaani ja'ir kelimaddaa u fiirso afdalu jihaadin jihaadkan ugu fadliga badan waa maxay waa kalimatu xaqin kelimad xaqaho aad sheegto oo cinda sulطaani jaa'ir nin madax ah madaxweyneah ama mas-uul ah oo daalim ahoo dadka dulmiyo jaa'iraho eex iyo khiyaano ummadda ku sameeyo dhibo agtiisa lagu sheego marka labay mid tahay horta xadiidka wuxuu ku yidhi yacni cinda sulطaanina layidhi suldaankii waa inaad u tagtaa agtiisii waa inaad ninka madaxda aada u tagtid oo si sirana aada ugu sheegtid labay mid tahay marka markaad adiga baatilka uu ku jiro ragga madaxda ay ay sameeyaan inuu kaa qaato hadduu kaa qaato falilahi alxamdu hadduu qaadan waayo shayga ugu badan uu samayn kara inuu ku xiro ku xabiso ku dilo iyo wax lamida wey ayadan waa afdalu jihaad maxaa yeele xaqii adig ku saarnaa waa aad gudatay weeyaan wixii adig ku saarnaa waa aad gudatay bal madaxda wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka ciyaad ibnu qulmi ninka la yidhaahdo oo imaam axmed iyo tabaraani iyo xaakim iyo bayhaqi iyo aimo badan ay soo wada saareen ibnu abi caasim aimadaasoo dhan ay soo saareen markii madaxda lala hadlayo iyo dadka kale marka lala hadlaya farqi weyna udhexeeya waa farqi baa udhexeeya dadka ahlu inay dadkaa arrintaa ku baraarugaanaana muhiim ah madaxda lama raba in yani maaragtay waad arkaysaan hadda annaga soomaaliya nin madax hadduu madax noo noqdo waxawa idaacadihii baa laga caynahaya maaratay websydyadiiyaa laga sheegaya raadiyaashii telefishinadii balaayaa laga sheegi lama ogola nin muslima ah hadduu madax kuu noqdo waxawa ceebihiisaa sheegin hadday ceeb uu leeyahay ood rabto inaad la hadashana si gooniya ugu tago si sira ugu sheeg arrintaasna ma aha wax ra'yi leeyahay dad leeyahay waa nabiyulaahi maxamed tawjiihiisii salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiikaasaan soo sheegay wuxuu nabigu leeyahay man araada an yansaxa lidii sulطaani falaa yubdihi calaaniya walakin liyaأkhud biyadihi fayakluu bihi fain qabila minhu fadaaka wailaa kaana qad adda ladii calayhi yani wuxuu leeyahay rasuulka calayh salaatu wasalaam qofka doonaya inuu nin madax salto haysto madax meer un madax ka ah inuu u naseexeeyo qofka doonayahay falaa yubdihi calaaniya si calan ayuusan maarata u muujinin waxaa hadda alxarakaat alislaamiya la yidhaahdo joornaalabay ku qorayaan idaacaday ka waxaynayaan ummadiibay kicinayaan waxbay sameeyaan waxaan xarakaadka waa waxa yani khuruujka iyo ummadda ku baxiyay dhiiggooda inay daataan keenay waxyaalahaasoo dhan wey muslimiinta inay dhiiggooda daataan oo la bara kiciyo oo waxaa keenaya wadaad masaajka intu ka istaago dowladii caynaayo oo radinayo usan awood ulaahay samaynayo kale falaa yubdihi calaaniya si calan ayuusan u muujinin walaakin liyaahud biyadihi fayakluu bihi gacantiisa ha qabto gooni meel gooniya hala tago haddii uu ka aqbalo fain qabila minhu fadaak hadduu ka aqbalo falilaahi alxamdu waa saad rabtay weeye wailaa hadduusan kaa aqbalin kaana kaana qad adda aladii calayhi wixii isaga dushiisa saarnaa oo xaqa inuu sheego ahaa wuu gutay waajibkaada waad gudatay haddii lagaa qaadan waayo marka mas'aladan waxa weeyaan yacni inkaaru ah gacanta iyo yadda iyo carabku xasba istiaacay ku xiran yihin awoodda qofka uu leeyahay ku xiranta amaa qalbiga qof kastoo muslim waa awoodi karaa qofka aana munkarka qalbiga ka nicinna iimaankiisu waa khatar ku jira alxadiiu araabicu waalaauun xadiidkii afar iyo soddonaad marwiyun can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu abu saciid alkhudri baa laga wariyey qaala uu yidhi samictu rasuula اllahi sala اllahu alay wasalam yaquulu rasuulka alloo leh baan maqlay man ra'aa qofkii arko minkum idinka idinka midihi munkaran munkar arko aragtida waa shardiga waa in la arkaa tajasus lama ogol falyughayirhu biyadihi gacantiisa ku dooriyo ha zuuliyo ha tirtiro munkarka fain lam yastadic hadduusan awoodin fabilisaanihi carabkiisa ku tirtiro ha ku dooriyo ha ku inkiro weeyaan fain lam yastadic hadduusan awoodi karin gacan iyo iyo carab midna uusan awoodi karin falyunkir ha inkiro biqalbihi qalbigiisa ha ka inkiro oo ha diida weeyaan inkaaru munkarka qalbigiisa ha ka sameeyo wadalika adcafu اliimaan yacni waxaa loo jeedaa adcafu اliimaan alinkaaru biاlqalbi qalbiga oo laga inkiraahi oo qalbiga laga nacaahi waa adcafu maraatib aliimaani fii baabi takhyiiri اlmunkar markii munkarka doorintiisa la joogo yani waxa weeye darajaadka iimaanka uu leeyahay midka ugu taagta daran weeye qalbigu aad ka nacdo weeye marka xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam tawjiihaas uuna dadka muslimiintan inay tawjiihaas ku dhaqmaan ayaa la doonayaa weeye alxadiid alkhaamis waalaauun can abi hurayrata radi qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh wali wasalam laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin wakunuu cibaad allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuh walaa yakduluh walaa yakdibuh walaa yaxqiruh attaqwa haahuna wayshiiru ilaa sadrihi alaaa maraat bxasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamu damuhu wamaaluhu wacirduh rawaahu muslim alxadiiu alkhaamis waalaauun xadiidkii shan iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayre ayaa laga wariyey allaha ka raadi noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi asagoo dadka muslimiintaa la hadlay muslimiintiiyey laa taxaasaduu ha isxastina walaa tanaajashuu ha isfallisina walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tadaabaruu ha isku dhabar jeedinina walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan iibinin calaa bayci bacdin walaalkii beeciisii dushiisa yuusan ka dulgadanin wa kuunuu ahaada cibaad allahi yaa cibaad allah alla addoommadiisao muslimiintii baa loo jeedaa ikhwaanan kuwa walaalaa noqdo walaala ilaahay idinka dhegay imaamku idinku walaaleeyey walaala ku noqo maxaa yeelay almuslimu qofka muslimka ihi aqulmuslimi muslimka kale walaalkii wey laa yadlimuhu ma dulmiyo walaalkiisa muslimkaa ma dulmiyo dulmi kuma sameeyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo oo isagoo nusro iyo gargaar u baahan yacni khudlaan kuma sameeyo walaa yakdibuhu mana beeniyo oo hadalkiisa kuma beeniyo walaa yaxqiruhu mana xaqiro oo ma liido walaalkiisa muslimka ahi ma u xaqiro markaasuu yidhi attaqwa alla ka cabsigu haahunaa halkan buu ahaaday wayshiiru markaasu wuxuu ishaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiga odhanay oo abu hurayre ah markuu attaqwa haahunaa yidhi iyo wuxuu gacantiisa ku ishaaray ilaa sadrihi xabadkiisa buu ku ishaaray alaaa maraati saddex jeer oo yidhi attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa uu yidhi saddex jeer saa ugu ishaaray wy markaasuu nebigu yidhi bixasbi min ashari shar ugu filani shar xaggeed uga filani waxa weeye oo sharoo dhanba qofkaasi ugu filan an yaxqira inuu liido uu xaqiro akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka ah inuu xaqiro oo liido ayaa shar ugu filan qofka maaragtay insaanka ugu filan wey maxaa yeeluusan u xaqiraynin kullu lmuslimi muslim kasta kulligii xaraamun xaraam wey cala lmuslimi muslimka kale dushiisa waxaa kaga xaraama damuhu dhiiggiisa inuu dhiiggiisa daadiyo waa ka xaaraam wa maaluhu xoolihiisa inuu qaato oo dulmi ku qaata waa ka xaaraam wa cirduhu sharaftiisa inuu dhaawacana waa ka xaaraam weeyaan rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi ku soo saaray weeyaan xadiidkaas sida imaamu muslim oo soo saaray aimo kalena way la soo saareen sida imaamu axmed iyo ibnu maajah iyo bayhaqi iyo aimo kale ayaguna way soo saareen nebiga calayhi salaatu wasalaam arrimo aad u xunxun oo bani aadamka ka dhaco oo aan sifaad fiican ahayn tilmaamo xunxun ah ayuu naga reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu u hormariyey xasadka laa taxaasaduu war ha isxastina xasad maxaa la yidhahdaa xasadka waxaa la yidhaahdaa waa tamanii zawaala nicmata alkhayri aw karaahata maa ancama allahu bihi calayhi wain lam yatamana zawaala waxaa weeye inaad jeclaato oo tamaniso walaalkaa oo muslima nicmada ilaahay siiyey inay ka zuusho ka tirtirmato nicmada inay ka zuusho inaad jeclaato ama yaadanba inay zuusho jeclaanine inaad nacdo qofka khayrka ilaahay siiyey muxuu ilaahay kheyrka u siiyey aad qofkaasi kula dagaalanto kara karahsato ood nacdo waa taas weeyaan xasadka kaasaa la yidhaahdaa xasadka sidaasaa la yidhaahdaa shayga qofka lagu xasdana waa maxay maala qofkaan ilaahay xoolou siiyey haninimou ilaahay siiyey allah baad khasnadiisa ka siiyey inaad ku xasidid xoolihiisa ilaahu ka baabi'i inaad tidhaahdo waa xasadnimo wey ama seebow xoolo u helay aad kula dagaalanto karaahiyeysato waa xasadnimo waa lama ogolo cilmi baa ilaahay siiyey cilmiga ilaahay siiye inaad ku xasadoo tiraahdo allow ya cilmiga ka tirtiro haddaad tamaniso waa xasad wey lama ogola inaad cilmiga ilaahay siiye ku nacdana ayana waa xasadnimo lama ogola jaah iyo madaxtinima ilaahay siiye ina madaxtinimadaasi aad ku xasido inay ka zuusho ayana waa xasadnimadii bay ka mid tahay wey wax kasta kulligeed baa la mida awlaad baa ilaahay siiyey waxa weeye quwo iyo awood baa ilaahay siiyey wixii o dhan baad kula nacaysaa yacni nicmo kasta oo ilaahay qofka muslimkaa uu siiyo walaalkaaya inaad jeclaato inay ka zuusho ama aad kula collaytanto ku nacdahay taasaa xasadnimada la yidhaahdaa weeyaan marka laa taxaasadu hasxasdina maxaa yeelay xasadku ya'kulu alxasanaat kamaa ta'kulu annaaru alxatab sida ay dabku markii dab qoryo lagu rido dab markaad aad xaabshaan iyo qoryo iyo ku rido sooma cunto dabku sooma cuno saasoo kaleba xasanaadkaada uu cunaya xasadnimada walaalka aa xasado xasad wuxuu baabi'inayaa wanaaggii adiga aad samaysan lahayd xasanaadkaadii ayuu tirtirayaa weyaan wuxuu nabiga ku xijiyey walaa tanaajashu tanaajishka waxaa la yidhahdaa waa isfalliska wey yacni isfallisidda fallisid waa naqaanaa alaab baa la naadinaya dad baa waa la yaqaan dad suuqleyda way garanaya qofba alaab inuu gada raba alaabtii baa la naadinaya markaasuu le intaasuu qof taagan yahay markii qofkii gadan lahaa kuwa aan waxba gadanaynin oo ninkan inuu wax iibsado rabaahi nacab oo aan ogolayn ayaa waxay rabaan inay sicirka ku qaadiyayaan alaabtaasoonan u gadanin ama ninka alaabta iska leh oo baayicaa ayay nafci u rabaan inay wax ka helaan darteed wax laakiin ayuu gadan maayaan nin baa marka beec gaara wuxuu yidhi shaygan waxaan ka bixinaa boqolkaa shilin ayaan aniga dhiibayaa buu yidhi halkaasuu gaaray mid kale aan waxba gadanaynba wuxuu leey may anaa kun bixinaayo kun baan dhiibaya kii xoolaha u baahnaa marka oo boqolkii inuu bixiyo rabay meeqaa looga dhigay kun baa la gaarsiiyey markaasuu yacni wixiina u baahan yahay markaasuu le maya kunkii anaa boqol ku daray kun iyo boqol baan bixiyey maya kii kale wuxuu leey laba kun baan ka dhigay waa kusii siqaaliyeynaya noocaasoo kale ilaa marka dambe meesha ugu dambayso ninkii lagu maarata lagu baayaco ayay arrintaasoo kale tanaajushaa la yidhahda wax adiga inaad gadato aadan rabin inaad maaragta walaalkaagii gadan lahaa aad ka hor istaagto ood xoolaha ku qaaliyeyso taasaa waxaa la yidhaahdaa atanaajush ayaa la yidhahdaa ayadana waa nala ka reeba sifada saddexaad oo xun oo nebigu naga reeba waxa weeye walaa tabaaqadu ha isku caroonina macnaha waxa weeye asbaabtii carada keeni lahayd inaad isku carootaan haddaa muslimiin ka fogaada ha la imaaninina walaalkaa marka waxay idin dhex maraan turbadii waxaa waaye wixii idin dhex maray xalli dhammaystir carayaysan gaarin maxaa yeele qalbiga walaalkaayo inaad ilaaliso muslimkaa adaa lagaa rabaa waa inaad adiga ilaalisaa qalbigiisa aad dhowrto weeya tabaaqudka marka lama ogola inaan isku caroodno qaarka qaarka kale u caroodo ayana sifadaasi waa sifo xuna nala ka reebay wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa tadaabaruu sifada afraad tadaaburkana wuxuu ka dhashaa ra'yigoo laisku khilaafo ayaa laisku khilaafa ra'yi buu qof keenaya markaasuu ra'yigii ku khilaafi asalkana waxaa u ah tabaaqudkaas wey markii ra'yigii laisku khilaafo waa laisku caroon labada qofood markay isku caroodaanna waa isku dhabar jeedinaya tadaaburka waxaa weeye ninkaan ninkaan kale inuu eega ma rabo markuu xagga arko xagga uga sii jeesanaya dhabarkuu xijinaya taasoo kalena walaa tadaabaru ha isku dhabar jeedinina oo laba midna xagga u socda midna xagga u socda ha noqonina maxaa yaele muslimiintu inay hal waddo wada maraan baa la rabaaye laba waddo kale jeeda inay maraan lama ogolo weya marka iyadana tadaaburkaas waa sifada afraadoo nalaka reebay weya sifada shanaad waxa weeye walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin waxaad og tahay walaalkaa oo muslimkaa baa shay dukaan ka baayacay marka shaygii uu gadanayay markii inuu gato uu rabo ay wuxuu leey war meeqow kii dukaanskal meeqow kuu gaaray intaasuu gaaray anaa intaa dhiibayo aniga isii shaygaan aan ka qaato yacni waxbuu gadanayaa laakiin ma aha falliski waa ka duwan yahay ka falliska rabay oo maaragtay tanaajuska rabay waxba ma gadanayn kan laakiin beecii ou ninkan kula heshiiyey oo ku qaadan lahaa ayuu alaabtaana u baahan yahay markaasuu inta lacag kala dul saaro oo isagu kala wareegaya wataa wey walaa yabic youusan gelin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaar kale beecood yaysan gelin mar haddii go-aan la gaaro oo ninkan gorgoro ay u dhammaato anaa intaa kaa siinaya ha dhihin taasoo kale maaragtay lama ogolo weeyaan iyadana intaa markuu sifooyinka xunxun nabiga naga reebay wa kuunuu ahaada haddaad tihiin cibaad allah yaa cibaad allah jumlada jumla muctaridaa la yidhaahdaa oo maaragtay meesha soo dhex gashay yaa cibaadallaahi adoonyiinoo kale la mid tahay wakuunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallah ilaahay addoommadiisiiyo ikhwaanan walaalo noqda dad walaalaa noqda weeyaan waxaanada ka rabaa inaan walaalo noqonno maxaa yidhi ilaahay baa na walaaleeyey inama almu'minuuna ikhwatuna ilaahay leeyahy mu'miniinta ayagaa walaalo ah marka wakunuu cibaadallaahi ikhwaana walaalo noqda iswalaashada saasaaba la ka rabaa almuslimu qofka muslimkaahi akhulmuslimi muslimka kale walaalkii wey waa walaalka qof hadduu muslim yahay maxaa yeeley macbuudka aad rumaysantuu kula rumaysan yahay rasuulka aad rumaysantuu kula rumaysan yahay kitaabka qur-aanku kula rumaysan yahay sunnadii nebigu kula rumaysan yahay qibla waaxidaad u wada jeedaan masaajid baad ku wada tukanaysaa muslimiin baa isla tihiin marka sidaa darteed waxa weeye waa walaalkaa qofka muslimka ah ogow laa yadlimuhu qofka walaalka muslimkaa maadaama labadoodii walaala yihiin laa yadlimuhu ma dulmiyo macnaha waxa weeye yani walaalkaa ha dulminin laa yadlumuhuda macnaheedu waa khabar waaye oo bimacna amri ah soo ma jeedo waxaa waaye laa yadlimuhu nafyigan ma dulmiyo baa layidhi ma dulmiyo macnaha nafyigaa wuxuu yahay bimacna nahyi ah weeyaan bimacnaa ha dulminina walaalka ha dulmin saasoo kale amar waa laga reebaya wey ulmi maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye waa yani naqsu xaqi akhiika baa la yidhahdaa walaalka xaqiisii oo aad nusqaamiso ama alcudwaanu calayhi ama aad ku xadgudubto ama aad jaxdu maalihi maalkiisii iyo ama maalahu waxuu leeyahi o dhan aada inkirto wuxuu leeyahay aada inkirto waxaasoo dhanba dulmigoo noqonayaa wey dulmiga maalkuu galaa dhiiggou galaa curdiga iyo sharaftuu galaa ashyaa fara badan uu geli karaa marka walaalkaa curdi ahaan ha u dulminin oo sharaftiisa ilaali xoolihiisa ha dulminin oo xoolihiisa xaqdarra ha ku qaadanin naftiisa ilaaliyo dhiiggiisii xaqdarra ha ku daadinin iska ilaali weeya marka laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakduluhu walaalkiina ma uu hoojiyo weeyaan khudlaanka waxaa la yidhaahdaa qof muslima oo walaalkaaya oo cadow ay haystaan yaad u timid ood awoodi karta inaad ka qabato awoodda aad u leedahay inaad ka suuliso cadowgii baad ku fiirsatay adoo uga gargaari karo cadowgii baad la tegey ama dhib gaarsiiyey ama xoolihiisii maalkiisii wax dhaxsaanoo aad wanaag u gashana lama arko khudlaanaa la yidhaahdaa lama ogola waa in walaalkaaga muslimkaa cadowga aad uga gargaarta baa la yidhahda marka walaa yakhduluhu ma hoojiyo yacni yuusan hoojinin weeyaan oo cadowgaas ha uga nusreeyo ha uga gargaaro ayaa la yidhaahdaa weeyaan laakiin haddii walaalka umad maaragtay waa marka aad u gargaarayso cadowga uga gargaarayso waa markuu madluum yahay oo la dulminayo wey markii la dulminayo laakiin hadduu asaga daalim yahay waxa weeye dee nusradiisa waxa weye inaad dulmigaa ka celiso tira war ka joog tiraadid waa taasuu noqonaya walaa yakdibuhu yacni ma beeniyo hadalka uu yidhaahdo kuma beeniyo ficilkiisa iyo qowlkiisaba kuma beeniyo weyaan been uguma sheego laa yukhbiruhu bilkadibi hadal beena uma sheego ama hadalkuu sheego kuma beeniyo ficilkii uu sameeye kuma beeniyo ama ficil uma been sheego intaba way noqon kartaa weeyaan walaa yaxqiruhu mana xaqiro oo ma liido ma uu xaqiro taxqiirkana waxaa la yidhaahdaa qofka ood agtaada liido ma liidi qof muslima waa qof qiimala wey marba haddii ilaahay muslim uu ka dhigay qiima uu leeyahay ha xaqirin hana liidin weeyaan inuu u arko inu adigi inaad ka weyn tahay ood ka sarrayso yacni inaad u aragto inuusa kula sinayn oo kaa liito waxyaalahaasoo dhan ixtiqaara la yidhahda qofka aad liidid liidid sharaftiisa meel oga dhacdo lama ogolo maxaa yeeley qof kastaba qof qof addoon u ah ma jiro kulligeen addoomaan ilaahay u naha cumar ibn khataab maahan soomayn hadalka laga soo laga laga soo xikaayooday yani wuxuu yidhi mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatm axraara goormaa dadka addoommo ka dhigateen qof walbaba hooyadii waxay dhashay isagoo xora buu dhashay xor oo nin addoon u ahayd markaasaa dadka addoonsanaysa waa ixtiqaarka ka mid tahay iyo liidmadii bay ka mid tahay marka walaalka ha liidin hana xaqirin weya markaasuu nebiga saddex jeer qalbigiisa ishaaroo yidhi attaqwa haahunaa ataqwaa haahuna marka macnaheedu waxa weeye alla ka cabsigu halkeebuu galaa qalbiguu galaa alla ka cabsigu taqwada xaggee gashaa qalbigay ka timaada lisaanka iyo jawaarixdana carabka iyo xubnuhuna qalbigay tabac u yihiin ay raacsan yihiin maxaa yeele qalbigaa madax u ah qalbigiiba madax u ah carabkaada iyo ficilka oo xubnaha aad ka samaynayso waxay raacsan yihiin qalbigaada bay ka dambeeyaan qalbigaa madax u ahy taabic u yihiin weyaan marka ataqwa haahuna qofka marka ilaahay ka baqayo nebigu markuu saddexda jeer ataqwa haahuna ku celinayo alla ka cabsiga ayaa intaasoo xumaan ah ka reebayo xasadkiibuu ka reebayaa fallisidiibuu ka reebayaa isku caroonshihiibuu ka reebayaa isku dhabar jeedintiibuu ka reebayaa walaalkaa beeciisi inaad adna beec ku kargadatou kaa reebi dulmigiibuu ka reebayaa khudlaankii oo maarata aada niidayso qofka aad aada hoojinayso ka reebayaa takdiibkiibuu ka reebaya ee beer sheegidii iyo taxqiirkii inta dhanba taqwo hadduu leeyahay way ka harayso sidaa darteed buu nabigu ugu celceliyoo yidhi attaqwa haa hunaa attaqwa haa hunaa attaqwa haa hunaa wayshiiru ilaa sadrii alaaa maraat markaasuu nabigu wuxuu yidhi xaqiraadii hadda laga soo hadlo walaa yaxqirahudii ayuu wataa oo nabigu ka hadlaya shar waxaa qofka ugu filan shar waxaa ugu filan oo kaafiba u ah walaalkaaga muslimka inaa liido shar kaleba meel kale ha u raadinin inaad walaalkaa muslima aada liido oo aad u aragta inuusan ama kula sinayn ama maaragtay ama uu kaa hooseeyo aad u aragto waxa wey shar taasaa kuugu filan shar adduuniya shar aakhiraba taasaa kuugu filan weya marka sababtuna waa maxay waxa weeyaan qofka muslimkaa maalkiisa iyo kulli waana laka xarima weya wuxuu yidhi bixasbi imri'in min ashari qofka shar waxaa ugu filan yacni waxa weeye ixtiqaaru akhiihi kaafin fi shari adoo yiroo kale wey walaalkii inuu xaqiraa baa shar ugu filan mid addunya mid aakhiraba ugu filan wey kullu lmuslimi muslim kulligii cala lmuslimi muslimka kale dushii xaraaman waxaa xaraam ka ah damuhu dhiiggiisa wa maaluhu xoolahiisa wa cirdahu sharaftiisa ayaa ka xaraama marka yacni waxa weeyaan dhiiggan dadka iska fududaysteen oo maanta la iska daadinaayo macnodarada lagu daadinayo qabiilaa lagu daadiyey adogtii soomaalidii qabyaaladaa lagu daadiyey reer hebelo qofka u dhimanaya isagu reer hebel iskama dhigin ilaahay baa ka dhaliyey reer hebel u dhimanaya isagoo dambi gelin waa ulmi wey yani dhiiggaas waa xaraam wey in la daadiyo wuxuu lagu daadinayaa magac oo magac diineed loo sheeganayo baa dhiig muslim lagu daadinaya isagoo diin sheeganayo leh diin baan u gargaaraya oo dhiig muslim dad abriye ah ayuu baabi'inaya waxaasoo idil ama xoolahooda dulmi lagu qaadanaya ama cirdigoodii sharaftooda meel looga dhacaya oo cirdiga waxaa ka mid a ah, haweenkoodii baa la kufsanaya gabdhihiisii xaasaskiisii ahalkiisii baa la kufsanaya waxyaalahaas oo dhan sharaftiisii bay meel looga dhacay noqonaysa intaba ilaahay subxaana wa tacaalana waa naga reebay rasuulkana waa naga reebay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan xadiid la mida ah oo bukhaari iyo muslim ba ay soo saareenna jira xadiid abu hurayrana uu nabiga ka warinaayo yacnii intaan wax lamida buu nabigu ku sheegay qaar ka mida laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana waa xadiidkaas imaam bukhaari iyo muslim way soo saareen xadiid kale imaam axmed uu soo saaray xadiidu waailata bni asqac isaguna nebigu wuxuu leeyahay kul muslimi cala muslimi xaraamun damuhu wa cirduhu wa maaluh waa xadiidkeenna qayb ka mid ah waad ogtihiin oo hadda uu nabigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale xadiid kale imaam axmed iyo tirmidi ay soo saareen xadiida zubayr bn alcawaam radia allahu canhu can nabiy sal alla alay wasalam nabiga wuxuu leeyahay oo nabiga ka wariyey dabba ilaykum daau lumami min qablikum alxasadu wاlbagda waxaa idinku soo yani idiin yimid oo idiin soo socday oo xaggiina usoo socdo idi muslimiintii ku yimid ummadihii hore cuduradoodii oo waa maxay waa xasadka iyo isku caroonshaha albaqdaa walxasad yuhuud iyo nasaara aqoon jirtay oo lagu yaqiinay markaasuu muslimiintiina soo dhexgalay cudurkaas markaasuu yihi albaqdaau hiya alxaaliqa isku caroonshuhu waa mid waxiirta weeyaan waa mid waxiirta weeyaan markaasuu wuxuu yidhi wa xaaliqat اddiin laa xaaliqat الshacr mid tinta xiirta maahee baqdaada qofka muslimkaa walaalaha laisku caroodo waxa waye diinkay xiirtaa ay tirtirtaa xiiridda waa darata timaha markii la xiiro waa la zuuliyey eber baa laga dhigay saasoo kaleo diinkaad u xiirayaa wey isku caroonshaha markaasuu nebigu yidhi waladii nafsii biyadihi laa tu'minuu xataa taxaabuu ilaahay baan allihii naftayda ee gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartaye iimaan laydinka heli maayo la rumayn maysaan ilaa aada isjeclaataan muslimiintiiye markaasuu yidhi awalaa adullukum awalaa adullukum bishayin idaa facaltumuuhu taxaababtum war ma idin tusaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan shay idinkaa isku jeclaanaysaan ma idin tusaa na tusi way rasuulka ilaahayo markaasuu nabigu yidhi afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina faafiyo assalaamu calaykum assalaamu calaykum ta in lays yidhaahda baa la salaamtaas marka qofka muslimka waa xaquu leeyahy xaqulmuslim cala muslim salaanta hore lagugu bilaabo waa iska shay sunna ah wey markuu ku weydiinayo adiga markaad su-aasha salaanta ku bilaabayso waa sunna wey laakiin markaa qofka salaamta waajib bay ku noqonaysaa inuu jawaabo inuu jawaabo darsigaas hore usoo marnay wey inuu jawaabo waajib bay ku noqonaysaa wey haddii dadka muslimiinta ah ay wax kala dhex maraan oo wax adduunyaha ay kala dhex maraan ay isku qabsadaan ay keento inay ay kala go-aan shareecada mudday u dhigtay khilaafkaas muddaa loo sameeyey oo nabigeenna u sameeyey waa inaysan saddex maalmood ka badanin waa markii wax shay adduunyaa uu yahay wey laakiin qofka bidcada aad ku goynayso iyo kufriga iyo shirkiga ku goynayso waa baab kale marka laakiin markuu shaygu shay dunyawiya yahay oo laisku qabsado saddex maalmood ayay shareecada u dhigtay oo nabigeenna u sameeyey xadiidkii saxiixaynku abu ayuub alansaari ayaana tusinaya oo nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku لا yaxilu limuslimi an yahjura akhaahu fowqa alaain qofka muslimkaah xalaal uma aha walaalkii saddex maalmood ka badan inuu ka maqnaado ou ka hijroodo marka fayaltaqiyaani fayasudu haada wayasudu haada oo markay markay kulmaan kana uu sii jeesto kana sii jeesto yani taa ma dhacaysa buu yidhi xalaal uma aha wey markaasuu yidhi wakhayruhumaa alladii yabda'u bisalaam labadooda midka khayrka badan waa midka salaamka bilaabo oo walaalkiisii u caraysnaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ku yidhaahdo kaasaa midka khayrka badan ah weya marka xadiidkan wuxuu ka mid yahay xadiidka usuusha waaweyn ka hadasho oo dadka muslimiintaa inay ku dhaqmaan laga doonayo weeyaan maxaa yeele wuxuu kulminayaa towjiihaad aada u qiimo badan waxaan oo sifaadkaa xuxunka hadday muslimiintu ka tegi lahaayeen yacani maanta intaan meesha ay maanta joogaan ma joogeen laakiin sifaatkii oo dhan baa annaga dhexdeenna ku yimid sidoo nebigu noo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh addoommada ilaahay in la dheeb in la dhibo in la ceebeeyo in cawraadkooda la raaraadiyo nalama nalooma ogola waan ognaha xadiidka imaam axmed fii musnadihi uu ku wariyo xadiidu thawbaan wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tu'duu cibaad allah war addoommada ilaahay ha dhibina addoommada ilaahay yaa la dhibin walaa walaa tucayiruuhum hana ceebaynina buu yidhi walaa tatlubuu cawraatihim cawrooyinkooda wixii u qarsoona cuyuubtoodina ha baarbaarinoo ha raaraadinina fa ina man alaba cawrata akhiihi اlmuslimi alaba allahu cawratahu xataa yufdixahu fii beytihi maxaa yeelay haddaad qofka muslimka cuyuubtiisa aad raarraadiso wuxuu yidhi qofkii sidaa sameeyo allah baa isagana cuyuubtiisa baarbaaro ilaa gurigiisa dhexdiisa ilahay uu ku fadeexeeyo subxaana wa tacaala marka muslimiintu hadday xadiidkaas ku dhaqmi lahaayeen wax badan oo badan ayaa loo hagaagi lahaa weya alxadii alkhamis waalaauun xadiidkii shan iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata radi allahu canhu abuu hurayre ayaa laga wariyey allah ka raadi noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi laa taxaasaduu ha isxastina haddaa muslimiintii tihiin yalla isxasti walaa tanaajashuu ha isfallisina walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tadaabaruu ha isku dhabar jeedinina walaa yabic bacdukum qaarkiin yuusan gedin calaa bayci bacdin qolo kale beec ay gaartay yuusan maarata ka qaadanin uusan isagu gadanin wakuunuu ahaada cibaad allah yaa cibaad allah alle addoommadiisiiyo ikhwaana walaala noqda almuslimu qofka muslimkaa akhulmuslimi muslimka kale walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo walaa yadibuhu ma been sheego walaa yaxqiruhu mana xaqiro attaqwa alla ka cabsigu haahuna halkan oo qalbiga ayuu ahaaday wayshiiru nabigu wuxuu ishaaray ilaa sadrihi xabadkiisa buu alaaa maraatin saddex jeer fartiisa ku fiiqay weeyaan bixasabi imri'in qof yacni kan ku filani min ashari shar ugu filani an yaxqira inuu liido weeye oo xaqiro akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka inuu xaqiro kullu lmuslimi muslim kasta kulligii cala lmuslimi muslimka kale dushii xaraamu waxaa ka xaraama damugu dhiiggiisa wa maaluhu xoolihiisa wa cirduhu sharaftiisa ayaa ka xaaraam ah weeyaan alxadiiu saadis waalaauun marwiin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal alla alay wasalam qaala man nafasa can muminin kurbata min kurab dunya nafasa allahu canhu kurbata min kurabi ywmi alqiyaama waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaaakhira waman satara muslima satarahu allahu fi اdunya wاlآakhira wallahu fii cawni اlcabdi ma kana اlcabdu fii cawni akhiih wman salaka طariiqa yaltamisu fiihi cilma sahla allahu lahu طariiqa ilى اljanة wma jalasa qowm fii beyti min buyuut اllahi yatluuna kitaab allah waytadaarasuunahu baynahum ila naزlat calayhim الsakiinة wغashyaتhm الraxmة waxafathum اlmalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindah wman baطأa bihi camaluhu lam yusric bihi nasb rawaahu muslim alxadiiث الsaadis وaثaلaaثuun xadiidkii lix iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu abuu hurayre ayaa laga wariyey ilaahay ka raadi noqdee can rasuuli اllahi sal اlla alay wasalam rasuulka alla ayuuna isna ka wariyey qaala inuu rasuulku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh man nafasa qofkii ka faydo can muslimin qof muslima ka faydo kurbatan kurbo shay uu maarata la kurboon yahayo murug ku haysaa oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkooda ka mid ah qofka ka faydaa qof muslima mu'min ka faydaa nafasa allaahu alla ayaa ka faydo canhu qofkaasi kurbatan kurbo oo min kurabi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha kurbooyinkooda wuxuu la kurboon la murugoon lahaa uu ilaahay ka faydaa oo allah uu ka qaadaa isku mid maaha wax adduunku aad walaalkaahi aad dhib ka qaaday dhibaatadii qiyaamo ku qabsan layd lagaaga qaada ba ka weyn waa fadli weyn qofku helo weya waman yasara qofka sahlo yani u fududeeyo calaa mucsirin qof mucsirahoo aanan xoolo haysano faqiira ah, dayn buu ku leeyahay maalan markaasuu u fududeeyey yasara allahu calayhi alla ayaa u fududaynayo qofkaasina fi dunya waalaakhira adduun iyo aakharaba arrimihiisa ayuu ilaahay u fududeeyaa marka mucsirkii qofkii faqiirka ah aad u fududaysay ama dayn ama wax siismo aad siiso allah ka dhige aad u sahasho ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan adduun iyo aakharaba adna waa kuu yasiraya weyaan waman satara musliman qofka muslim asturo oo ceebtiisii asturo qof muslima ah ceeb lahaa ceebtiisi baad asturtay satarahu llaahu allah ayaa asturo qofkaasi fi dunya waalaakhira yacni satarahu llah ay satara allahu cuyuubahu wey ceebihiisa ayuu alla asturaa fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba cuyuubtaada lagu asturo adduunka ceebahaad cid ogaan mayso aakharana makhluuqa hortiisa lagugu fadeexayn maayo wey wallaahu alla subxaanahu watacaala fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa mid ku dhex sugan wey addoonkiisa inuu u kaalmaynaya kama zuulayo maa kaana alcabdu inta uu addoonku yahay fii cawni akhiihi walaalkii inta u inta walaalkaa muslim u kaalmaynayso alla ka suuli maayo inuu ku kaalmaynayo ilahay baa kuu kaalmaynayo waman salaka ariiqan waman salaka qofkii qaado oo maraa ariiqan waddo qofkii maraa waddadaasoo yaltamisu fiihi ou ku dalbayo waddadaasi dhexdeeda cilman cilmo oo ku dalbayo sahala allaahu alla wuxuu u sahlaa lahu axadkaasi bihi ariiqaa ou mara suluuga oo waddada ou maray sababteeda wuxuu ugu yasiraa u sahlaa ariiqan wado oo ila ljannati jannada oo ku maro wadada dariiqu ku mari lahaa ayuu rabbi u sahlaa oo u fududeeyaa weeyaan ilahay baa u yasiraya subxaana wa tacaala markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa jalasa qowmun dad ma fadhiistaan fii beytin guri oo min buyuuti illaahi alla gurihiisa ka mid ah buyuut ullah waa masaajidii ilaahay ma fadhiistaan yatluuna ayagoo akhrinayo kitaab allaahi alle kitaabkiisa ay akhrisanayaan wayatadaarasuunahu kitaabkaas ay isku akhrinayaan qaarkood qaarka kale mudaarasa u akhrinayo isku daraasaynayaan baynahum dhexdooda oo isku akhrinayaan weeyaan ilaa hadday dhacdo oo dadkaasi beyt min buyuuti illaahi ay ku kulmaan ayagoo kitaabka ilaahay qaarkood ay akhrinayaan qaarna isku daraasaynayaan ay ku kulmaan nasalad waxaa degto calayhim dushooda asakiinatu xasilooni baa kusoo degto waqashiyatum waxaa daboosho alraxmatu naxariistii alla ayaa daboosho waxafathum waxaa hareerayso almalaaikatu malaaigtii ilaahay baa hareerayso wadakarahum allaahu allana wuxuu ku sheegaa oo ku ammaanaa fii man dad oo cindahu makhluuq fii man makhluuq oo cindahu agtiisa ahaada oo malaa'igtiiya ayuu ku ammaanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala weya waman bada'a qofkii ou reebo bihi qofkaasi camaluhu camalkiisa qofka horeebo camalkaaga qofkuu dib dhigo oo camalkiisu la haro lam yusric ma dedejiyo yani lam yusric nasabuhuna bihi qofkaasi ma dedejinayo wey nasabkii aad ka dhalatay iyo reer hebeloo aad ka dhalatay ku dedejin maayaan oo macnaa kuwo ku hormariyo ma noqonayaan wya rawaahu muslimun xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixihi kusoo saaray weya xadiidkan imaamu muslim sida usoo saaray imaamu axmedna wuu soo saaray sunan arbacana imaamu axmedna wuu soo saaray abu daauud iyo tirmidi ibnu maajah way soo saareen ibn abi shayba baa soo saaray darimi baa soo saaray imaamu albagawi ibnu xibbaanna waa tasriixiye weeyaan marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu ka hadlay qaybo badan qofka muslimkaa ah oo kurbada laga qaado waa qeybta koobaad wey qof mucsira oo faqiir faqiiraha oo aad faqiirnimadiisii hadduu dayn aad ku lahaydna aad u fududayso aada u fududayso u yasirto oo ama aad ka cafiso ama aad maaragtay wuxuu iskaga bixin lahaa aada siiso dayntii wax wax lamida wa ama isagoo mucsiro faqiir aad wax siisay waxaasoo dhanba way soo gelayaane ayana waa darajada labaad weeya qofka muslimka ahoo ceebihiisa la asturo waa midda saddexaad weeyaan qofka muminka muslimka ah kaalmaynta loo kaalmeeyo ayana waa qaybta afraad oo xadiidka uu ka hadlayo wey qaybta shanaad waxa weeye qofka aalibulcilmiga ah, oo waddo maray cilmi doonayo waddada ama ha dheeraato ama ha dhowaato wadabuu maray cilmi buu raadsanaya masaajidkiibuu soo aaday cilmibuu dalbaya maaragta madrasadiibuu tegay meel bilaad kaleu cilmi u doontay yani qofkaasna waa midda shanaad oo maarata xadiidku ka warramay qolada afraad oo xadiidku ka warramay waxa weeye dad inta masaajid dhex fadhiista beyt min buyuutillahi dhexdeeda inta fadhiisteen diintii isku daraasaynay kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii nebiga isbarayo culumta islaamiga iyo diinka isbarayo iyaguna darajada ilaahay agta ay ku leeyihiin afar arrimood yacani waxaa loo sheegay afar arrimood ee qoladaasi leeyihiin wuxuu xadiidku noo sheegay inay xasilooni kusoo degayso in raxmad alle ay kusoo degayso ilaahay u naxariisanayo malaa'igtana inay jacayl ay jecel yihiin ee ah hareeraynayso meeshaas xiliqulcilmiga inay hareeraynayso intaa waxaa dheer allaahoo malaa'igtiisii la joogtay yidhaahdo addoommadeydii bal fiiriya ugu faano ku ammaana halkaas malaa'igtii lagu ammaano kan maaragtay eh, qaybta lixaad ee qaybta dambe uu xadiidku ka waramayo waxaa weeye qofka camalkiisu ou reebo reer hebel uu ka dhashay ma hormarinayso qofka camalkiisu inuu ku tashado ubaa bas adiga camalkaagaasa rabbi kugula xisaabtami weya nebigu wuxuu ku bilaabay man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowma alqiyaama qofka muslimka yani waxaa la arrintani waxaa la yidhaha aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay noqotaa camalkii aad samaysay oo kale ayaa lagugu abaalmarina muxuu sameeyey qofkani qof muslimoo kurbaysanoo maanta dhib haysto meel dhibka noocuu doonaa noqdo ayuu dhibkii ka qaaday markaa dhibkaa ka qaada adigana alla kugu abaalmarinaya wixii aad samaysay oo kale inuu adiga dhibka kaa qaado adduuniya aakharaba aan dhib lagu tusin waa nicmo weeye waxay la mid tahay xadiidkii ahaa inamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa xadiidka bukhaariy muslim ku sugnaa allah subxaanau wa tacaala wuxuu u naxariistaa addoommadiisa kuwa naxariisto khalqigu u naxariisto ayuu rabbi u naxariistaa weyaan kurbada marka waxaa la yidhahdaa waa shiddo weynoo qofka qabsato oo qofka saaxiibkiisii yacni ku rido inuu maaragtay kurboodo oo dhibtoodo waxa ku rida ayaa kurbo la yidhaahdaa tanfiiskana waa ka fududaynta kurbada laga fududeeyaa loo jeeda qaybta labaad waxa uu qofka mucsirka ahaa waa qofka faqiirka ah oo maaragtay yacni loo sahlo ayadana min jinsi aljaza min jinsi alcamal wey ilaahay baa adigan kuu yasiraya taysiiru lmucsirka fi dunya wuxuu noqonayaa maala qofaad dayn ku leedahay inaadan xoog saarin maxaa yeele qofka markii qof dayn oo ku leeyahay haddii aad tira ilaa ilaa xoolahaygiisii dusha aad dul istaagto isagoon awoodi karin waxaa weeye dhib dhib keliya wey waa aada u dhib badan tahay nabigeenna waa tuu ka magan geli jiray waacuudu bika min halabati dayni wa qahri rijaal u dhihi jira ilaahay waxaan kaa magangelaya halabat dayn in dayn ooga inta iga qaalib noqdo ay dadku markaa qahar rijaal qahru rijaala la yidhaahdo markii qofkii daynta kugula maalin walba irinta kuu taagan yahay oo maalinba faraqa kugu dhegan yahay wax culus waa marka qofku wuxuu noqon karaa inaa fanadiratun ilaa maysara ilaahayba wuxuu le in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara o wuxuu noqon karaa inaad ba u cafiso inaad tira warwaadaad xoolo yeelato isii xoolaha markaad heshay isii inaad tidhaahdo waa baab inaad u cafiso tiraado waxba kuuma haysto waa kuu cafiyey inaad tidhaahdo waa iyadana way soo gelaysaa taysiirka soo gelaysa fududaynta ama inaad siisaba adiga xoolihii oo aad tira wardeyntii lagugulaha iskaga bixi ama wuxuu faqri uga bixi lahaa aad walaalkaa siiso waxaasoo dhan baa soo wada gelaya wey walidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam tasaamuxa iyo mucsirka iyo dadka aan maarata daynta laga qabo qofka yani daynta laga qabahay inuusan dadka dhibin isaga oo noo tilmaamayo xadii bukhaariy muslim ku sugan xadiid abi hurayra wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey nin kaana taajirun yadiinu nnaasa buy nin ganacsado ah baa jiri jiray oo dadka wax deymiyo dadka wax deymin jiray markaasuu wuxuu yidhi faidaa ra'aa mucsiran mid faqiira hadduu arko oo daynta iska bixin waayo ayuu wiilasha u shaqaynayay shaqaalihiisii ayuu wuxuu ku yidhaahdaa tajaawasuu canhu markaad aragtaa inuu mucsiriyo deyntii aan siiyey oo bixin la'yahay u cafiya faraha ka qaada lacala allah an yatajaawas canhu ilahay inuu noo dhaafaa la arkaaye u dhaafa buu dhihi jiray faraha ka qaada weya inuu rabbi noo dhaafaa la arkaaye idinkana u dhaafa markaasuu nebigu wuxuu yidhi fatajaawaza allaahu canhu ilahay baa u dhaafa asaga dunuubtiisi waa nicmo weyn marka qofka qofka inuusan yani xoog aadan saarin ayaa la rabaa weyaan inaadan xoog qofka saarin ayaa la rabaa bal axaadiista xadiid imaam muslim oo abi qataadana uu nabiga ka warinayo wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yunjiihi allaahu min kurabi yowmi alqiyaama falyunafis can mucsirin aw yadaca canhu yacni wuxuu leeyahay qofka uu farax gelinayo in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogeeyo shiddada qiyaamo jirta iyo kurbooyinka qiyaamo inuu ka fog ka badbaadiyo qofka doonayaahi falyunafis can mucsirin aw yadac canhu qof mucsiroo faqiira dhibaatada haysata ha ka qaado amase ha ka dejiyo dayntii ha u dhaafo oo faraha ka qaado weeya qaybta kale waxa weeya waa man satara muslima satarahu llahu fi dunya walaaakhira in dadka muslimiinta isku ceeb asturaan yaa la rabaa xadiidka hadaay aan kasoo hadlaynay baa ka mid ah haddaa cuyuubta dadka baarbaarto adaa ilaahay cuyuubtaada adna baarbaaraya ha raadinin marka waxaa la rabaa qofka muslimka inaad asturto hadda ilaahay baa ku asturay man satara mu'mina fi dunya calaa cawratin satarahu llahu caza wajala ywma alqiyaama wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaam axmed ayaa warinoo xadiidi cuqbat bni caamir qofka qof mu'mina ceebtiisa cawradii oo ka arkay ku qariya u qariyahay ilaahay subxaanau watacaalaaba asagana u asturaya weya marka arrimahaasoo idin sheekh waxa weye waa wax annaga nala ka rabo sifaad fiicanoo inaan ku dhaqanna nala ka doonayo weya qaybta kale waxaa weeye wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih walaalkaa inta aad u kaalmaynayso muslimka i adna ogow ilaahay baa subxaanahu wa tacaala kuu kaalmaynayo xadiidka imaamu طabaraani fi lwsط oo ku warinaya xadiidu cumar bn khaaab radi allahu canhu wuxuu rasuulku yidhi afdal اlacmaali camalkan u khayr badan waa maxay wa idkhaalu suruuri cala اlmu'mini qofka mu'minka oo qalbigiisa aad farax geliso camal la sameeyo kaasaa ugu fadli badan weya kasawta cawrata cawradiisii baad asturaysa ood yani dharbaad waa u labisaysaa weeyaan yani maaragta aw ashbacta jawcatah ama gaajadiisii ow gaajaysnaabaad dharjin oo walaalkaaga muslimkaa dharjinaysa aw qadayta lahu xaaja amase xaaje uu lahaa dan uu lahaabaad u dhammaystiraysa aad u gudaysaa xadiidkaas shawaahid badan buu leeyahay oo maaragta uu ku xoogoobayo sida ibnu abidunya oo kale uu warinayo marka sidaa darteed saxaabadeenna ridwaanullaahi calayhim iyo salafkeennii dhaqan fiican ayay ku dhaqmi jireen cumar ibnu khataab sida alimaam abu nucaym kitaabkiisa xilyat lawliyaa uu kusoo guurinayay wuxuu leeyahay cumar bn khaaab radi allahu canhu wuxuu ahaan jiray markuu amiirulmuminiinka ahaa isagoo madaxa ayuu wuxuu samayn jiray haweenka garoobada iyo haweenka cajaa'iska ee duqowda ah waayeelada aan waxba haysanin iyo habeenkii inta dhunto habeenka mugdiga buu biyaha u dhaamin jiray biyaha intuu soo dhaamiyo guriga biyo ugu geyn jiray markaasuu wixii wasakha qofkii aan wax shaqaala haysanin guriga wasakhda ku taallay uu ka xaaqi jiray waxaasuu samayn jiray buu leeyahay marka talxat ibnu cubaydillaahi ayaa wuxuu arkay habeen habeenada ka mid ihi cumaroo guri habar waayeela ka soo baxayo ayuu arkay markaasuu waagi markuu baryay maalinimadii ayuu talxa habartii u tegay islaantiibuu maalinimo raadiyay markaasuu yidhi ninkan oo xalay gurigaada ka soo baxayay wuu yaqaana inuu cumar yaha waa ogyahay muxuu ahaa buu yidhi duqdan waa islaamtan waa islaam cajuuso indhala waana indhala alla waana waayeel wey qof dhaqaaqi kartana ma aha markaas yidhi cumar gurigaada ninka gurigaada ka soo baxayay ma uusan dhihin cumar muxuu ahaa buu yidhi muxuu kuu qabanayay markaasay yacni hadal aada u qiimo badan ku jawaabtay oo ku tiri haweentii waxay tidhi haadaa lahu mundu kada wa yatacaahadunii wayaأtiinii bima yuslixunii wayukhriju cani اlأda ninkaan muddo dheerba ilaa muddadaas markasta inta u yimaado ayuu waxaa dantayda ii qaban jiray oo ii samayn jiray wixii wasaqahoo gurigayga yaallana uu iga xaaqi jiray isagoo amiiruulmuminiina waa madaxweyne muslimiinta ahaa weya markaasuu cidhaha guryaha inta u xaqa masaakiinta ayuu biyaha usoo dhuri jiray marka waxaa la rabaa dadka muminiinta sidaas bay ahaayeen yani dhaqankaasay lahaayeen qodobka kaleo xadiidku ka warramay waxa waye alabulcilmiga qofka markuu alab cilmi dalbayo wadadaa yartaa gurigaan xataa ilaah dhowr tallaabo masaajka u jiro intaa yarta aad soo tallaabsato tallaabo kastoo aad soo qaada ajar baad ku leedahay ilaahay wuxuu kuugu fududaynayaa cilmigaas aad baratay sababteeda yani waddo ood jannada ilaahay ku gaarta buu rabbi kuugu fududaynaya subxaana wa tacaala waman salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilma yani sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna waddo ou jannada ku gaaro ayuu ilaahay ugu sahlaa marka waxaa la rabaa majaalista cilmiga dadka waa ka yacla majaalista cilmiga waxaa la rabaa ajar badana laga hela haddaad ugu yaraato masjidka aad dhex fadhido hal xadiid haddaa faaiidaysato wax weyn wey aayad qur-aan haddaa faaiidaysato wax weyn wey inuu majaaliska cilmiga aan laga fogaanin ayaa la rabaa imaatankaadaas aad cilmiga dalbayso halka xadiid aad qaadanayso ilaahay subxaana watacaala wuxuu kugu darajo ayuu kugu darajo ayuu kugu siinayaa oo aad maaragtay ilaahay agtiisa aad ka heli maalinta qiyaamaha wey kitaabka aad darsayso yani maxaa la yidhahdaa xadiidka aad dhegaysanayso qur-aanka aad akhrisanayso wax kasto diinkaad aada barato waxa weeyaan berri bay ku anfacayaan qiyaamahana maalinta qiyaamaha ayaa waddadii nuurka siraadkaad ku maraysaa wey waad ku gudbi weyaan qodobka kale waxa weeyaan wamaa jalasa qowmun fii beytin min buyuuti illahi yatluuna kitaab allah waytadaarasuunahu baynahum ilaa nasalat calayhim sakiina wahashiyathm اraxma waxafathum اlmalaaئika wadakarahum اllahu fii man cindah xadiidkaas afartaa arimood ayuu ka hadlay oo kulmiyey in sakiina ay kusoo degayso xasilooni khashyaanu raxma naxariista alle inay daboolayso maxaa yeele ina raxmat اllahi qariibun min almuxsiniin dadka ahluxsaanka ilahay naxariistiisa waa u dhowdahay weeyaan malaa'igta ilaahay inay hareeraynayso majaalista cilmiga oo xilaqulcilmiga malaaigta ilahay way timaadaa siduu rasuulku noo sheegay axaadiis badan noogu sheego weeyaan intaa waxaa ziyaado ah allah subxaana wa tacaala baa malaa'igtiisa kugu ammaano agtooda kugu ammaanaya weeyaan waxaana tusayo xadiidkii saxiixaynka ku sugna xadiid abi hurayra bukhaari muslim ba ay soo saareen abu hurayrana oo nabiga ka wariyey qaala rasuulu lah sal lla alay wasalam waana xadiid xadiisulqudsi la yidhaahdo weeyaan yaquulu allahu caza wajal allah wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdii bi aniga addoonkayga wuxuu ii maleeyey un baan ahay malahaad malaysid ayaan ku waxaa iga malaysata un iga heli weeye wa ana macahu xiina yadkurunii fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayrin minhu waxaa weeyaan haddii uu qofkaasi yacni aniga ou ixuso naftiisa ou aniga iga xusaayo anigana nafteeda ka xusa anaa maarata ilahay xuskiisa markaa dikrigiisa iyo tasbiixdiisa iyo taxmiidkiisii aada wado ana waan xusayaa buu yii rasuulka calayh isalaatu wasalaam haddii laakiin dad dhexdeeda ugu xusana fii malain makhluuq dhexdiisa oo ilaahay ku ammaano ilahay dikrigiisa oo ku akhriyo mala iyo dad badan oo ka khayr badan oo malaa'igtii ah ayuu agtooda ku xusaa weeyaan qaybta ugu dambaysa xadiidka waxaa weeye man baaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu uu reebo nasabkiisu ma hormariyo haddii camalkaagu ku reeba adiga oo aad ilaahay ku xirnayn oo fujuur aad samaynayso maalinta aakharo hadda camalkaas oo lagaa abaalmariyey abaalkeedii unbaad heli soomaa waxaa lagu abaalmarinayaa cuquubo ilaahay naartiisa lagu abaalmarin lama odhanayo waa reer hebel janno kuma geenayso qabiil hebelow ka dhashay fulaan qayb fulaan weeye yacni dadka nebiga ugu dhowaa calayhi salaatu wasalaam oo aqrabada nebiga ahaa yaa ka sharaf badnaa hadduu mumin noqdo yaa ka sharaf badnaan lahaa ninna ashraafa leh oo dadka qiimaha leh weeye haddana dadkaas qiimaha leh markii ay ka weecdeen dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo camalkooda ou xumaaday nasabkoodii oo nebi maxamed ay ku abtirsi ahaayeen waxba uma uusan tarin waxay u tareen lama arko naaruu galay sida abulahab oo kale soo nebiga adeerkiis ma ahayn nin shaacira uu shiiku soo guurinaya ibn rajab alxambali raxmat ullah calayhi kitaabkiisana noogu soo guurinaya wuxuu leeyahay yani laba laba beyd buu soo guurinaya wuxuu leeyahay lacamruka ma linsaanu ila bidiinihi falaa tatruk itaqwa itikaala cala اnasb laqad rafaca alislaamu salmaana farisin waqad wadaca ashirku shaqiya abaa lahbin yani wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xayaatadaadaan ku dhaartaye ma linsaanu ilaa bidiinihi qofka insaanka wuxuu insaan ku yahay alinsaanu yakuunu insaanan bidiini diinkiisa unbuu insaan ku yahay weya mar hadduu sidaa tahay falaa tatruk taqwa alla ka cabsigaa ka tegin itikaalan cala nasab adoo reer hebel aan ahay dhahayo reer hebel iyo qabiile fulaan baan ahay adoo odhanay ha ka tegin taqwadii ilaahay alla taqwadiisa nasabka ayuu ku dhaafinin weya markaasuu yidhi yacni laqad rafaca alislaamu islaamkii wuxuu kor yeelay oo kor u qaaday salmaana farisi salmaan alfaris wuxuu u dhashay nimanka farisiyiinta iraniyiinta la yihahdo ka dhashay waxay caabudi jireen dabka ayay caabudi jireen majuus bay ahaayeen dabkay caabudi jireen haddana salmaan alfarisi waa ka saxaabi weyn oo qiimo lahu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala haddana xaggii nasabka nebiga ku abtirsi ma uusan ahayn salmaan darajo weynuun ilahay agtiisa ka gaaray waqad wadaca shirku shaqiya abaa lahbin abaalahabkii hoogay oo nabiga adeerkii ahaa camu rasuuli lahi sal lay wasalam nabiga adeerkiisuu ahaa waxa weeye shirkigiibaa hoos u dhigoo liiday waad arkaysaa maalin walbaba qur-aankan ku akrina tabat yadaa abi lahab baan ku helna watabba maa aqnaa canhu maalu wamaa kasab yani aan akrinaa ilaa qiyaami saacana waa la akrini arrintaasaa lagu wadaa kaasna hoosa u dhigay wy marka waxa lagu badbaado waa taqwada ilaahay subxaana wa tacala iyo alla kacabsiga unbaa lagu badbaadaa wey alxadiiu saadis waalaauun xadiidkii saddex iyo lix iyo soddonaad can marwiyin can abi hurayrata radi allahu canhu abu hurayra laga wariyey can rasuuli lah sal ly waslam rasuulka alluna ka wariyey qaala inuu yihi rasuulka man nafasa can muminin kurba min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbata min kurabi ywmi alqiyaama qofka man nafasa qofkii ka fududeeyo oo ka faydaa can muminin qof mumina kurbatan kurbo oo min kurabi dunya adduunka kurbooyinkiisa ka mida shidooyinka adduunka ka midihi nafas allahu canhu allah baa u fududeeya oo ka faydo kurbatan min kurabi yowm alqiyaama shidooyin shidada qiyaamo jirtahay ayuu rabbi ka qaadaa wey waman yasara can mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaaakhira waman yasara aljaza min jinsi alcamala la yidhahda waman yasara calaa mucsirin qof faqiira qofkii u fududeeya oo aanan ku dhibin daynta uu ka qaba aanan ku dhibin yasara allahu calayhi ilaahay baa u sahlo fi dunya walaaakhira adduun iyo aakhiraba ilaahay baa u sahlo weya ilahay baa u fududaynaya arrintiisa wey waman satara musliman satarahu llahu fi dunya walaaakhira qofka muslim cuyuubtiisa asturo isna ilaahay adduuniya aakharaba cuyuubtiisa ayuu maalinta aakhira iyo adduunbu u asturaa wey wallahu fii cawni alcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiihi <clears throat> allah wuxuu ku sugan yahay addoonkiisa inuu u kaalmaynayo maa kaana alcabdu addoonku inta uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa intuu ku sugan yahay intaa walaalka u kaalmaynayso ilahay baa ku kaalmaynay subxaana wa tacaala waman salaka ariiqan qofka wada maro yaltamisu fiihi cilma cilmina dalbayo waad ogtihi saxaabada ridwaan calayhim salafkeenna ridwaan calayhim min baled ilaa baled min qaara ilaa qaara buu hal xadiid keliya u raadin jiray xadiid waaxid ayuu u doonan jiray cilmiga u raadin jira wey a'imadeenna waaweyneed waa ogtihin intay maraaxil marayeen mid walba oo magaalo tegayay haddaba reer xijaas ahaa wuxuu tegayaa ciraaq wuxuu tegayaa shaam wuxuu tegayaa yeman wuxuu tegayaa maxaa layidhaahdaa xijaaz usoo noqonaya meel walba wareegaya masar u aadaya cilmigu ka raadinaya marka cilmigaas oo culuum shariica baa loo jeedaa qofka talbaahi sahal allahu lahu ariiqan ila aljanna maxaa yaele cilmiga oo bartaybaa waddadii u cadaynayo waddada markuu u caddeeyo waxa xalaashii xaaraamtuu kala arki wuxuu ilahay raadi kaya waxuusan ka ahayn buu arki ilaahay waddadiisii jannada ugu sahlaa weeye wamaa jalasa qowmun dad ma fadhiistaan fii beytin min buyuuti illah guri guryaha ilaahay ka mida ma fadhiistaan yatluuna ayagoo akhrinaya kitaab allah alla kitaabkiisa akhrinayo waytadaarasuunahu baynahum ay isku daraasaynayan isku akhrinayeen dhexdooda ilaa hadday sidaa dhacdo nasalat calayhim sakiina xasilooni ayaa kusoo degto waqashiyatum raxma naxariista allah daboosho waxafathum lmalaa'ika malaa'igta allah hareerayso wadakarahum allahu allah wuxuu ku ammaana dikriga halkaa bimacna madxi baa loo jeeda wa ammaan wey allah wuxuu ku ammaanaa fii man cindahu malaa'igta agtiisa ahayd buu ku ammaanaa allah subxaana wa tacaala waman bata'a bihi camaluhu qofka camalkiisa uu dib dhigo oo la haro naar ou gaarsiiyo iyo cadaab ilaahay ou gaarsiiyaa lam yusric bihi nasabu nasabkiisa lama degdego oo ma dedejiyo mid maaragtay janno gaarsiinaya ma noqona reer hebel ka dhashay jannada ilaahay rudihiisa ku gaarsiin maayo hada wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed ali sl wslam